bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin qaala الshaykhu mxamed amin اlharawi fajumlaة ma dakarahu bnu maliki min almudaacaf اllaazim aladi bالdmi ثamaaniyaة وعishruuna ficla wbaqiya mima shada bالdmi ثamaaniyaةa cashara ficla taltaxiqu biha wahiya waxaan ku dhex jirnay facala markian facula soo dhamaynay facilana aan soo dhamaynay ficilkii mujaradka oo thulaathiga labadiisii qaybo horo waxaan soo galnay facala oo qeybkii ugu dambeeyey ficilka thulaathiga oo mujaradka waxaan sheegnay facala mudaariceeda inuu saddexda xarakaba ku imaanayo oo laga helayo facala yafcilu facala yafcalu facala yafculu intaba way leedahay intaas ay leedahay qiyaas ishaadna way wada leedahay haddana marka waxaan ka soo baxnay facala markay yafcilu ku imaanayso shan qeyb inay tahay shan mawaadic bay qiyaas noqotaa idaa kaana facala muctal faa'i bilwaaw waaxid aw muctal faa'i bilyaahi labo aw muctal cayni bilyaahi saddex muctal laam bilyaahi afar afartaas waxa weeyaan hadday facalo tahay yafcil way ku imaanaysaa qiyaasan waxshaadena kuma jiro ilaa mid ka dambeeyo oo muctalaami eh, bilyaa oo kelimata abaa ay shaad ka noqotay qeybta shanaad waxaa waaye facala oo mudaacafa oo laazim sii ah qiyaaskeeda waxaa weyaan yafcilu in la yidhaahdo marka kaasaa wuxuu yeeshtay shaad badan hadduu ficilka mudaacaf yahay ouna facalo yahay laasimna uu sii yahay qiyaastiisa waxa weeyaan inuu ku yimaado yafcilu waxaa ka baxay marka shaad shaadkia labou sii qeybsamay shaad maca alqiyaas afcaal oo aan soo gaarsiinay intuu ibnu maalik sheegay iyo intii lagu darayba lix iyo labaatan ficil oo facalo ah oo mudaacaf ah oo laazim ah yaa waxaa la arkay taaratan taأti calى اlqiyaas wa taaratan calى ashaad aw calى الshuduud waa soo sheegnay intaas midkii labaadaan u soo gudubnay waa ficilkii oo facalo ahaa oo mudaacafa oo laazim ah oo haddana aan qiyaasba ku imaano kulligeed shaad wada noqotay taas waxa weeyaan waxaan niriye waxa weeyaan intuu musanifka sheegay oo macnaha waxaan u jeednaa ibnu maalik fi laamiyat alafcaal intaan afcaasha badana ibnu maalik baan ka ictimaadnay qeybtan weliba oo macnaha eh, qiyaasta ficilka mujaradka oo thulaathiga ah intaa ibnu maalik sideed iyo labaatan uu ka sheegay cadadkoodana waxaanu niriyey bilistiqsaa waa lix iyo afartan weeyaan marka qeybtii ibni maalig uu sheegay yaan soo sheegnay iyo macaanideedii inta waxaan ka galaynaa dhamaystirka marka mastudrika cala bni maalik min alafcaal ilaa afartan iyo lixdii laga gaarsiiy sideed iyo labaatan markaa ka jirta inta soo hartay yaan galayna walidaalika naqalnaa min sheikh maxamed amiin alharawi fi kitaabihi manaahi alcirfaan wa maraadic alatfaal oo sharx laamiyat alafcaal ah wuxuu ri marka sheikha fa jumlatu maa dakarahu bnu malik intuu sheegay min almudaacaf ilaazimi uu ka sheegay aladii bidami mudaacafka laasimka ah oo inay damo ku soo aroorta ay ahayd thamaaniyatun wa cishruuna ficlan ayb wa baqiya mima shada bidami ficilka oo facala ah oo mudaacafka oo e, calaa wajhi shuduud dama ku yimid oo facala yafculu ku yimiday waxaa u haray buu iri thamaaniyata cashara ficlan taltaxiqu bihaa intuu sheegay markii lagu daray wa hiya fataasicu walcishruuna maadaama sideed iyo labaatan ibnu maalig uu sheegay marka inta lagu daray sagaal iyo labaatan midka ah waxaa weyaan matta yuqaalu waxaa la yidhaahdaa matta ilayhi biqaraaba yacni qaraabadiisii micnaha yuu eh, uu xariiriyey macnaha waxa weyaan lahu sila bilqaraaba waxaa leey fulaanu laa yamutu lahu bisila wax cilaaqo oo ka dhexeeya qaraabanimo ma jirto ayb marka mata ileyh biqaraaba macnaha qaraabadii uu xariiriyey waay uu ku xariiriy qaraabadiisa yamutu bidami fiiri mata oo laazim ah asalkeedina matata ay ahayd oo facala ay ahayd waxay ahayd inay ku timaado qiyaasaan yafcilu inay ku timaado markaasa yafculu ku timiday waa shaad marka waxaa layihahda matan oo masderka idaa waasala ilayh wa tawasala biha haddii qaraabadii uu gaaro qaraabadiisii u marka watawasala biha macnaha qaraabadii uu macnaha uu ku xariir dalbo waay tawasulka waxaa la yidhaahdaa yacni inaad dantaadii ku gaartid qofkaas bishafaacatihi aw biqaraabatihi aw bigayri dalika wthaalithu wathalaathuna minha waxaa ka mid e thaja yuqaalu waxaa la yidhahda thaja waa waa dareersaday yathuju thajan idaa saala yani xajka waxaa la yidhahdaa nebiga alcaju wathaju macnaha thajka waxaa lagala jeedaa neefka markii xajka wanaagiisa waxa weeyaan in talbiyadiisana la badiyo oo cajka ah thaj in la sameeyo xoolana la gowraco wanaagiisay ku jiraan walowba laazim kugu ahaanine marna waxaa weyaan kafaara bay kugu noqotaa qofkii mukhaalafo ou galay ama tamatuc uu sameeyey ama qiraan uu sameeyey damka ugu waajiba marna waxa weyaan inuu hadyi sameeyo asiga walow lam yajib calayhi inuu asiga sameeyaa laga rabaa marka thajka waxa weyaan wixii oo la dareersiiyey macnaha neefka haddii la gowrac dhiiga ka baxay dhiiggaasa saara la yihahda wاlxaadi wthalaaثuuna minha waxaa kamida saja macnaheedii thaja oo kale wa yuqaalu waxaa la yidhah saja badnuhu baa dareersaday yasuju bidami calى shuduudi thajan ida saala macnaha shuban baa ku dhacay weyaan wthaani wthalaaثuuna minha waxaa kamid e axa yaa kamid e yuqaalu waxaa la yihahda axa rajulu rajulkii baa qunfacay bilmuhmalati xadaas ah, muhmala a ah la yidhaahda macnaha dhibac ma laha haddii ajal yiraa jiinay noqon lahayd haddii akha la yirahdana khaab marka labadiiba ma aha ee waa muhmal macnaha waxa weyaan dhibac la-aan idaa sacala idaa sacala macnaha waxa weyaan qunfici iyo hindhisadii intaba waa laisla yidhahda wthaalithu wthalaathuuna minha waxaa kamid eh sakha yuqaalu waxaa la yidhahdaa sakhat iljaraadatu jaraadadii baa gelisay yani dabadeeday dhulka gelisay tasukhu bidami idaa garasat danabahaa hadday dabadeeda geliso dhulka ay gelisa litabida say macnaha u ukumayso marka sakha ninkii oo suraaqa ahay nebiga caleyh salaatu wasalaam markii dadkii raadinay buu ku jiray waxaa la yidhah saakhat farasuhu marka saakhad macnaha lugaheedi bay dhulka la gashay wa ayib marka hadda fiiri sakha haddii lira waa laazima oo facala ah oo mudaacaf ah waxay ahayd yasikhu inuu ku yimaado marka shaad ahaan u yasukhu uu yimiday inaan soo celcelina ma aha kulligeed sidaas unba aad u wadaysaa sakha asalkeeda sakhakha ay ahayd facala weeyaan wاraabicu wاthalaaثuuna minha waxaa kamid eh, ayaa ka mid yuqaalu waxaa la yidhaahdaa adda albaciiru baciirkii yauddu idaa rajaca alxaniina fii jawfihi adda albaciiru ritigii baa guuxay yauddu idaa rajaca alxaniina fii jawfihi markuu yidhaahdo ousan afkano u soo bixinin laakiin hoos uu u celiyo yaa la yidhaahda adda albaciiru macnaha adda waxaa jira ficil nadda la yidhaahdo nadda albaciiru oo macnaha waa cararay waa kaas wاlkhaamisu wathalaathuuna minha xadda weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xadda calayhi waa uu carooday tan hore baan usoo sheegnay munaasaba ahaan yaxudu xidatan xidatan idaa qadiba fiiri hadda xadda waxaa laga yaabaa inan dadka macnaheeda gar laakiin xidda inay tahay inay caro tahay aada loo yaqaanaa masdarka axyaana yakuun ashhar min ficlih wa axyaana alficlu yakuun ashhar min masdarihi marka waa xadda waa ficil laazima oo facala ka yimid oo mudaacaf ah oo maca daalika qiyaaskiisa wuxuu ahaa inuu ku yimaada yaxidu markaasuu yaxudu bidama ku yimid wasaadisu wathalaathuna minhaa waxaa kamid e eh, cara yuqaalu waxaa la yidhaahdaa cara dhaliimu midkii labka ahaa labka macnaha waxaa la yidhaahdaa nacaamada dakarkeeda waa sida hadda aan ku fasirnay marka nacamada dakarkeeda macnaha labkeeda waa nacamada waa lawada yaqaanaa yacuru bidami idaa saaxa macnaha waxaa laleeyahay cara dhaliimu yaa macnaha yaa qayliyey ama dumarkiisu u yeertay ama cidlow dareemay labadaba waa la yidhahda w asaabicu wa thalaathiina minhaa waxaa kamid xasa yaa kamid xasa asalkeeda waa xasasa ficil oo laazima xasa alximaaru baa la yidhaahdaa yuqaalu xasa alximaaru bilmuhmalatayni yaxusu idaa darad marka xasa alximaaru dameerkii baa dhuusay bay noqonaysaa yaxusu oy ahayd qiyaaskiisa inay yaxisu noqoto markaasa waxay ku timid yaxusu calaa sabiili ashuduud wa thaaminu wa thalaahuuna minhaa waxaa ka mid eh lata yaa ka mid eh yuqaalu waxaa la yidhaahdaa latat inaaqatu naaqadibaa e, maxaan ku iraahdaa yaa gelisay ama daba qarisay bidanabihaa talutu bidami idaa alsaqathu bayna fakhidayha idaa alsaqatu hadday ku dhejisa saynteeda bayna fakhidayha labadeeda fakhid dhexdooda hadday geliso yaa la yidhaahdaa ladat marka marka qaarkeed sidaasay samaysaa markii la tumayo hasha ama waxyaalo badan bay markaa saynteeda waxay gelisaa labadeeda lagu dhexdooda wataasicu wathalaathuna minha waxaa kamid a kafa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa kafa basaruhu baa reebtoomay yakufu bidami la akhriyo idaa camiya hadduu arag beelo marka kafiif qofka indhaha lale laakiin aanan u dhalanin indhala-aantaa la yidhaahdaa beynamaa dariirka waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa ninka indha la-aanta ku dhashay walarbacuuna minha baqa yaa kamid e eh, yuqaalu waxaa la yidhaahdaa baqa fii kalaamihi hadalkiisi waa batay yacni baqa fii kalaamihi waa hadal badiyey yabuqu bidami la akriyo idaa akhara fiih hadalkii hadduu badiyo baqa kalaamuhu haddii la yihahdo waa fiicnaan lahayd ayib marka baqa waa ficil oo facala ah, oo laasim ah oo mudaacaf ah oo qiyaaskiisa u ahaa inuu yafcilu ku yimaado markaasa yafculu qiyaas shaad ahaan ugu timiday wاlxaadi wاlarbacuuna minhaa waxaa kamida shaqa yuqaalu waxaa la yidhahdaa shaqa basaru lmayiti meydka aragiisi baa taagmay yashuqu bidami la akhriya idaa tabica ruuxahu aragiisa haduu raac ruux hadduu raaca qofka waxaa la nafta markuu ka baxa ay ka baxayso ruuxdiisa u sii baxaya intaan adduunyada ku noolna hadda ruuxeena ma aragno yasaluunaka can ruuxi qul iruuxu min amri rabbi yaa ilaahay uu yiri marka ruuxa ma garanayno waa sirta xayaada nolosha waay ayadaas markii qofka laga saarayo markaasuu arkaa ruuxdiisoo sii socoto araggi markuu taagma soo noqon maayo marka sidii xadiidkii eh, umma salama ay tiri nabiga calayh salaatu salaam lamaa tuwufiya abuu salama dakhala calayhi nabiyu sal allahu alayh wasalam waqad shaqa basaruhu fa aqmadahu faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalama ina albasara ina ruuxa idaa kharaja tabacahu lbasar aw tabicahu lbasar sidaasuu nabiga caleyh salaatu salaam markaasuu aragga u laabay qofkaa markaa mowqif adag waayo qofka waxaa laga yaabaa aadaabta layska rabo inaan la xasuusanin waqtigaas qofka min howli sadma asagoo wixii og baa laga yaabaa inuusan meydka marka waxa rabaa mafaasishiisa intayna kala qalalin in aragga loo celiyo mafaasisha oo lugaha iyo gacmaha la celceliyo laysku tubarido laysku habeeyo haddii laga aamuso sidaas oo lagu tagay waa kala qalalaya markaas hadhowdi dambe si laysgu soo celiyo waa adkaanaysa wthaani wاlarbacuuna minhaa waxaa kamida caka yaa kamide waa e, yuqaalu waxaa la yidhaahdaa caka yowmunaa maalinteenna baa kululaaday yacuku bidami la akhriya ida xaruhu maa sukuuni riixihi waxa weya asagoo kulaylna jira dabaylna aan lahayn kulaylka markaa waa u darana jirka si xoog low ku qabqabsanaa qoraxda maanta way ku qabqabsanaysaa baa la yidhaahdayo sababtana waxay tahay haddii ay dabayl socoto qoraxda kuleylkeeday kaa fududeynaysaa bixikmati min allah laakiin hadday ku kulanto qoraxdii oo kulul iyo dabayl la-aan tatadaacaf marka arinta waxaa wey aad bay u adkaanaysa marka caka waa ficil facala ah oo laazim ah oo mudaacaf ah oo ay ahayd qiyaaskiisa inuu ku yimaado caka yaciku in la yidhaahdo markaasayna ku imaanin oo yacuku bay ku timiday wthaalitثu walarbacuuna minha waxaa ka mid ee eh faka yuqaalu waxaa la layihahdaa faka rajulu yaa duqooba yafuku fakan duqoobid idaa harama bidami la akriyo yafuku bidami sidaas weeyaan macnaha waa shaad wاraabicu walarbacuuna minha waxaa kamid a ah ama ama waa hooyay noqotay sidaasaa lagala jeeda yuqaalu waxaa layihaha amat ilmar'atu eh, gabadhi ama xaaskiibaa ama qofkii dumarka ahay baa hooyo noqotay taumu umuumatan idaa saarat uman laakiin ama ama alqowma haddii la yidhaahdo min baabi alimaama fi salaa oo kale haddii la yidhaahdo taas baabka lan ama qowma haddii la yihahdo ficil mutacadi ay annagana waxaan ka hadlaynaa ficil oo facala oo mudaacaf oo laazim ah marka qofkii hooyo noqotay haddii la yidhaahdo waa ficil laazim ah laakiin ama alqowma hadii la qowmkuu imaam u noqday haddii la yidhaahdo taa waxay noqonaysaa ficil mutacadi ah iyo umu markaa qiyaas waa wاlkhaamis wa thalaaثuuna minhaa waxaa kamid e gama yuqaalu waxaa la yidhaahdaa gama yowmunaa bilmucjama la akriyo oo cama aan la dhihina gama la yihahdo geyn dhibacle waa bilmucjama geyn dhibacle yagumu ida shtada xaruhu ayib gama yowmunaa mumkin inuu noqdo asigana maalinteeniba waxay saxaab yeeshatay allahu aclam hadda sidaasaa ku qoran meesha wasaadisu walarbacuuna minhaa waxaa kamid eh oo midka ugu dambeeya ah xana yuqaalu waxaa la yidhaahdaa xana canhu xana canhu bilmuhmala la akriyo xana xa la akriyo oon dhibac lahayn bilmuhmala macnaa khana ma ah janana ma ah idaa sada wa acrada xana xana talaa ana soo dhaaftay hadday xana bimacna alxaniin ay tahay oo showq ay tahay eh, tii qismigii horey gelaysaa oo qiyaastay ku imaanaysaa yaxinu baa laleeyahay oo waa ficil oo facala oo mudaacafa oo laazima qiyaaskana ku yimid xana talaa wuxuu ku mithaaliyey ficilka mudaacafkao qiyaas ku yimid laakiin xana bimacnaa acrada waana qaliil isticmaalkiise waa shaad weeyaan khulaasat lqowl waxaan ka baxnay eh, facala yafcilu qiyaaskeedii iyo shaadkeedii aan soo dhamaynay facala oo baabkii oo macnaha facala ugu horeeyey waxa weeyaanaan iri qiyaasteeda waa facala yafcilu shan eh, mowdic bay qiyaas noqotaa inay yafcilu ku timaado markaasaa haddana shaad ay leedahay qeybta labaad oo mudaacafka laasimka inta waxaan ka gelaynaa aلthaanي facala yafculu facala oo mudaariceeda yafculu ku yimida bidami cayni mudaaricihi kan hadalkiisu waa yaryahay wa dawaaci dami fi hada اlqismi arbacatun waxa ficilka facala ah inuu yafculu ku yimaado keeni karo afar shay weeyaan alawalu minhaa waxaa kamid e kownu cayni اlkalimati kelimada caynteedoo noqoto waawan caynulkelima waxa weyaan xarafka dhexda ku jira w waxaan ku soo heshiinay xarafka koobaad ficilka thulaathiga ina faaulficil lagu magacaabo midka dhexana caynulficli lagu magacaabo midka dambana laamulficli marka yakunu caynilkelimati waawan mithla baaa yabuu weeyaan baaa hadda aliftaas waxaan ihi alif wax la yidhaahdo oo asal alifnimada ku a ah ma jirto asalkeeda waa ima anaha munqaliba can waawin aw ya aw anaha zaa'ida hadda baaadaas alifteeda waxay ka timid waaw asalkeedii bawaa bay ahayd lidaliili ficli mudaarici oo waxaad leedahay yabuu waawdaas fiiri waxay ka timid aliftiiyay ka timid marka hadda fiiri ficilkan waa waa facala asalkiisii waa bawaa marka cayntana waaw baa kaga jirto marka saas haday noqoto waa inuu yafculu ku yimaado oo yabuu'u in la yihahdo marka ficilka maadi haddii mar la cileeyo mudaaricana wuu raacaa tan hor soo bawa'a yay asalkeedee taxaraka xarfulcilati wanfataxa maa qablahu faqulibat ilwaawu alifan fasaara baa'a tanna yabu'una yabwu ay asalkeedeed yafculu yabwuu marka waxaa laleeyahay waxaa loo cileeyay xaraf cila xaraka haysto xaraf saxiix saakin qablahuna waa jira taana lama ogolo fa yunqalu xarakat eh, alwaawi lmadmuuma damadee la guurinaa ba'daa loo guurinaya yabu markay noqoto waawga tilqaa'iyan u reebma yabuu marka yabuudaas yabwu ay ka timid yafculu wajaaba yajuubu waaaba yauubu taaba yatuubu inta kale baale ugu qiyaaso kulligood isku cilana wada weeyaan oo jaawaba jaaba waxay ka timid jawaba wa aaba yaubu kulli waxa weeyaan jaaba alarda haddii la yidhaahdo macnaha waxa waa dhulkiiou gooyey wa aaba yaubu macnaha waa soo laabtay wa taaba yatuubu waa soo laabtay towbada waa noqosho waa od ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u laabatid ayib halkaa koo weyaan marka waxaad kor ka xifdisaa idaa kaana caynu lkalima aw caynu facala waa dhihi kartaa waawan yaأti اlmudaaricu minha calىa yafculu saas way athaaniha kownu laami lkalimati waawan waaw marka sideedaba waa iska mantiqi waaw waxa u munaasib ah waxa weeyaan damo kownu laami lkalimati waawan ay noqoto ayضa mithlu talaa yatlu wajafaa yajfuu wasafaa yasfuu iyo wixii la hadla mida hore talaa asalkeeda talaawa bay ahayd taxaraka xarfulcinta wafatax maa qablahu faqulibat ilwaaw alifan talawa ay asalkeeda talaa bay noqotay mudaarica yatluu yatluwu ay ahaan lahayd walidaalika damada waa lagu qadara ficil mudaaric marfuu bidama muqadara cala alwaaw manca min dhuuriha hiqalu lakin yatluwu yay ahayd wa jafaa yajfu wasafaa yasfu aygana waxay lamid tahay talaa ay lamid tahay idaa kaana caynu laami facala waawan yaأti اlmudaaricu minha calىa yafculu qiyaasan yatluu alil yatlii lama dhihin wa thaalitثuhaa kownu اlficli daalan calى اlmukhfaakhara ficilkiio ku tusiyo faantan in qofkii ou faantamo yacni uu is amaano w mithlu tadaarabna fadarabtuhu fa ana adrubuhu yaad leedahay macnaha anaa ka awood badi waa faan waa soo ma arkiis tadaaribnaada hore ma aha fa darabtuhu fa ana adrubuhu adrubuhudaas yaa laga hadlayaa adrubuhu yani hadda daraba yadribu bay ahaan lahayd ficilkeeda laakiin maadaama ana hada jaaa fi baabi اlmufaakara marka waxaa laleeyahay adrubuhu ficilkaas mudaarica adrubu badi radiyaa la godahay yafculu waaye طيب wa فنصرت fanasartu انصره ana ansuruhu anigaa ka gargaar badiyey waaye anigaa ka garaac badiyey wa raabicuhaa kownuhu mudaacafan mutacadiyan intii hore waxaan ku soo heesayna waxay ahayd mudaacaf oo facala ka yimid oo laasim ah hadda waxaan galnay markaan ashayu bishay yudkar haddii ilan waxaa marka hore isweydiin laheyd hadduu mudaacafka facala oo laasimka ah qiyaaskiisa yafcilu ku yimiday qofka oo xasiifka ah wuu isweydiina waxau leeyahy talow haddii uu mutacadiyayna maxuu noqon lahay jawaabteeda marka tan waa kownuhu mudaacafan mutacadiyan mithlu saba almaaa yasubuhu wa cabahu yacubuhu wa xatahu yaxutuhu marka fiiri saba almaa ficilkaa sababa eed facala weeyaan waana mudaacaf laakinahu mutacadi liannahu mafcuulowba qaati waad ujeedaa saba almaaa buu shubay yasubuhu wa cabahu waa cabay yaxubuhu wa xatahu waa xogay yaxutuhu thuma taxutuhu xadiidkii oo umi salama markii la weydiiyey naagta xaaidka ah nebigu wuxuu iri thuma taxutuhu thuma taqrusuhu bilmaa macnaha xatiga waxaa waay wixii oo macnaha oo xijiyada oo kale lagu jaro oo kale la marka fiiri afcaashan kulligeeda wada laazim waay waxaa le caba alxamaamu almaaa ayaa laleeyahay qub qub qub markii qofka uu leeyahay cabay kaasaa la yidhahda annaga hadda waa cabay markaan leenahay asalkeeda luga alcarabiya ka timid af soomaaliga markaa fiirisid cilaaqo badan kelimadii unbaa la ta soomaaliyey laakiin badigeed carabi waa marka fiiri marka afartaas kelima korka xifdi laba waaba la fahmi karaa oo kownu cayni اlkalimati waawan aw kownu cayni اlkalimati aw laamiha waawan haddaad isku qabatid xataa waa heli kartaa laba intaaba kaaga baxda thaaniya maa dala calى اlmufaakhara waa midka saddexaad raabican waxa weeyaan kownu facala mudaacafan mutacadiyan walihaada اlmudaacafi marka fiiri inta horo afarta saddexda horo kulligeed waxaa weya shaad malaha laha yacni laa tajidu e, facala waawiyata alfaa wayaأti minha calىa gayri yafculu ma ku imaanayso laakiin mudaacafkii siduu mudaacafkii laasimka ahayba shaad u yeeshtay yaa mudaacafkii mutacadiga ahayna shaad u leeyahay wa huwa yanqasimu qismayni wa huwa yanqasimu qismaynina waa sax yanqasimu ilaa qismaynina waa ka afsaxsanta marka shaadun faqad shaadun ina tira io shaadin ina tira qismaynka ka badasha waa heli karta marka alawalu shaadun waa faqad wa huwa lafdu xaba faqad idan mid shaad ah oo aan qiyaaska ku imaanaynin facla oo mudaacaf oo mutacadi ah shaad oo maxdi ah oon qiyaas lahayn hal kelima keligeed wa waa maxay xaba xaba xabahu aw xaba annaasa ficil mutacadi waay xababa ay asalkeeda ahayd waa ficil oo facala oo mudaacafa oo mutacadi ah marka waxay ahayd qiyaaskiisi inuu ku yimaado xaba yaxubuhu in la yidhaahdo laakiin hadda maxaa weeyaan yaxibuhu yaa la leeyahay haddii axaba tahay taas waa ficil oo rubaaci yay noqonaysaa laakiin xaba yaxibuhu w fiihi yaquul bnu malik fi laamiyati اlafcaal wuxuu yiriyey fadu tacadii bikasrin xabahu ilى aakhir اlbeyt fadu tacadi facalo oo mutacadi ah oo hadana laasim ahayn bikasrin ku timaado xabahu keligeed waay ficil mutacadi a oo facala ah oo caynu mudaarici la hoos dhigayo waa xaba keligeed oo yaxibuhu a laleeyahay qolaa waxay leeyihin sidii abu xayaan aan ku sheegay xaashiyada hooso xabadii naftigeeda waxaa la yidhi waxaaba la maqlay xabahu yaxubuhu io yaxibuhu hadday saa sax noqoto waxay noqonaysaa markaas ficil oo facala ah oo mudaacaf ah, oo mutacadi ah shaad maxdi ma jira markaa kulligeed waxa waaye shaadkiisa jaaa taaratan cala alqiyaas wa taaratan cala cala shuduud oo qismiga dambaaba la gelinaya markaa saasay noqonaysaa calaa kuli xaal calaa qowl ibni maalik markaan qabanno ficil facala ka yimiday oo mudaacaf ah oo mutacadi ah shaadkiisa hal kelima keligeed weeyaan xaba weeyaan adarbu thaani qeybka labaad shaadun maca alqiyaas waa kelimo waa facala oo mudaacaf oo mutacadi ah qiyaastana ku timida haddana shaad ku timida kelimadii labadiibu ku timiday wa huwa ithnaa cashara ficlan laba iyo toban ficil waa dakara bnu maalikin minha wuxuu ka sheegay fii laamiyatihi khamsatan wcidaa wajhayni hara washada calahu calala wabata qaطca wanam ilaa aakhiri abyaad wuxuu ri waci weelay daa wajhayni xaal uu yahay mid laba waji u saaxib eh hara iyo washada iyo calahu calalan iyo wabata iyo wanama afcaashan oo ficala ah oo mudaacafka oo mutacadi ah laba waji inay ku timida korka xifdi buu ka yiri marka fiiri musanifka hadda hara shadda calla bata nama shantaas uu sheegay shantaas yaa wuxuu ku leeyahay waa mudaacaf oo min facala mutacadina sii ah jaaa axyaanan cala alqiyaas oo hara yahuru haddii la yihahdo bidami la yihahdo waa qiyaas haddii hara yahiru la yiraahdane waxay noqonaysaa shaad labadiiba kelimadii way ku timiday ayib marka musanifka hadda hadduu ibnu maalik uu shan sheegay macnaheedii waxa weeyaan waxaa eh, todobo kala lagu daray marka intoodiiba waan isku sheegaynaa sharxeeda alawalu minhaa waxaa kamid eh hara yaa kamid eh ayib hara fulaanu yuqaal waxaa layidhah hara fulaanu baa nacay ashaya buu nacay huru waa nacaya bidami haddii la akriyo cala qiyaasi ku timid wayahiruna waa la akriya bilkasri cala shuduud hara nacid wahariira nacid idaa karihahu ayib waa ficil w laakiin markii xayawaankaas hirra ay tahay hadee isim ay noqonaytaa laga hadli maayo wathaani minhaa waxaa kamid e shadda yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shada arajulu mataacahu waa iska macno waadixa qofkii mataacdiisa u aada u xerxertay yashuduhu bidami la akri cala qiyaasay ku timid wayashiduhu layihah bilkasri calaa shuduud shadan idaa caqadahu wa awthaqahu alaabti hadduu aada u xerxero uu isku xerxertaa layihahda shada marka fiiri shada rajulu mataacahu waa ficil oo mudaacafa oo mutacadi ah qiyaaskiisa waxaa waay yafculu yashudhu yashduduhu ay asalkeedii ahayd wa thaalithu minhaa waxaa ka mid eh calla yuqaalu waxaa la yihahda callahu waa u rakaaday yaculuhu bidami cala alqiyaasi wa yaciluhu bilkasri cala ashuduud callan wa calalan idaa saqaahu asaqyata athaaniya aw asuqyata athaaniya bacda an saqaahu asakyata aluula yani waxaa weeyaan ninkii xoololey ah baa xoolaha weliba geela bidaat yaa markii biyaha la siiyo ya hadana waxaa weeyaan meeshaasa banaankaa lagu celiyaa bacda mudda hal saac laba saac kadib haddana lagu soo celinaya liannahu caadada geelka geel uu leeyahay waxaa weeyaan maalin kasta biyo lama keeno waxaa laga yaabaa inuu soddon maalmood uu maqan yahay maalinkii biyaha la keeno yaa aad biyaha loo siinaya marka biyaha hore uu cabayo waa caadi waayo markii biyaha inta la celiyo markaa la fariisiyo muddo uu maqnaado haddana mar labaad oo sagootin ah la siiya yaa layia rakaadin yaa la yihahda wa qayadahu biqowlihi calalan uu ku qeyday ixtiraasan asagoo ka dhowrsanayo min calla ibilahu buu celiyey idaa sarafa qabla ray intuusan biyaha siinin fa inahu bidami cala alqiyaasi faqad fiiri kelimadii iyadoo ficil islaa oo hadana mutacadi ah wada facala ay laba macno yeeshatay calahu biyihii bau siiyey calahu biyihii buu u diiday labadii bay isla noqotay marka haddii cala ay tahay biyihii buu mar labaad siiyey hadday tahay labadii waji lagu maqlay carabta haddii calahu bimacnaa manaca manaca minha almaa haday tahayne waxa weeyaan qiyaas keli ay ku timaada yaculuhu alaleeya waraabicu minhaa waxaa kamid batta yuqaalu waxaa la yihahdaa bata alxabla buu gooyey yabutuhu bidami la akhriya cala alqiyaas waay wa yabituhu la yihah bilkasri cala shuduud batan idaa qatacahu wa biqowlihi musanifka markay shicirkii joogaa wuxuu iri qaطca اxtiraaza min bata fi xaliqihi la min bata fi xalifihi dheh dhaartiisii buu ka run sheegay bata fi xalifihi yabitu butuutan idaa sadaqa wabara wax baad ku dhaaratay saad ugu dhaarisaad aad ku dhaarataadna u fulisay marka waxaa lee bata fi xalifihi macnaha bara ay lamid tahay bara fi xalifihi ay la macno noqonaysa wa bara fa hiya batatun wa baatatun ay baaraة waa lagala jeedaa fainahu bikasri fainahu bاlkasri laa غayr hadday batadi ay tahay eh, fii xalifihi oo ficil laazima ay noqoto qiyaas ahaan bilkasri waay lanna waxaan ihi facala mudaacaf oo laazim ah yaأti qiyaasa calaa yafcilu kada dakarahu fi اlmisbax alkhaamisu minha Eh, misbaax macnaha waa kitaab oo min kutub اlmacaajim alkhaamisu minhaa waxaa kamida ah nama yuqaalu waxaa leeyahay nama alxadiitثa f u faafiyey yanumuhu waa faafinaya bidamc alqiyaasi haddii la godo waa qiyaas wayanimuhu yaa la yihahdaa bilkasri cala shuduud naman wanamiimatan idaa adharahu bilwishaayati wa rafacahu calى wajhi اlishaacati wاlifsaad qofkan hadaad hadalkiisi qof kale gaarsiisid waa muujisa horta hadalkii awal qarsana waad faafisa adharahu hadana hadii waxa la wareejiye oo aad dadka gaarsiiy waxun ay yihiin wishaayay noqonaysa dadkii oo laysku dila wishaaye saas mataa idaa rafac calaa wajhi ishaacati walifsaad laakiin wanaag ninkaasaa darsi akhriya waan ka faaiideysanay taas wishaaye maaha wanaag wa ama ninkaasaan maanta la joogo kaana yuthni caleyka tiri ni ninkaas aad kuu ammaanay wanaag waa labadaas qofood waa isku soo jiiday <clears throat> ayib marka intaas waxa weeyaan waa intii uu sheegay ibnu maalik shantii uu ku sheegay fii qowlihi wacidaa wajhayni hara washada cala w calalan wbata qaطca wanam uu ku sheega qaala sheekh maxamed amiin wbaqiya mima yaltaxiqu biha sabcat yaa hartay lam yadkurhaa ibnu malik fi laamiyatihi wahiya caطfan cala acadad saabiqi kataali iyadoo lagu cadfayo cadadkii hore waxa weeyaan wasaadisu midkii hore khaamis u sheegay soo maha wasaadisu ku cadaf minhaa waxaa ka mida natha yuqaalu waxaa la yidhaahdaa natha alkhabara wuu faafiyey yanuhuhu bidami la akhri cala alqiyaasi wyaniثhu bاlkasri la akri calى shuduudi nathan ida afshaahu ayb wsaabicu minhaa waxaa ka mida shaja waa kelima macruufa ah yuqaalu waxaa la yidhaahdaa shaja rasu ra'sahu aa la yidhaahdaa shaja ra'sahu yashujuhu bاdami calى اlqiyaas shaja ra'sahu madaxiisa yuu macnaha dakray w dakrid yashudhu bidami cala alqiyaas wayashijhu bilkasri cala shuduud shajan idaa jaraxahu aw kasarah ashaja markaad fi kitaab alfiqhi aada joogtid waxaa weeyaan jaraaxaadka jirka ku dhaca aljaa'ifa waalumuuma washajatu walmuwadixa walmuudixa dhe waxyaalo badanay leedahay oo horey aanu aqooni jirin afcaasha aan naqaanay ka mid ta wa thaaminu minhaa waxaa kamid i adda macnaha adda yuqaalu waxaa la yidhaahdaa addahu ilaa kada bidaadi اlmucjama la akhriyo fiiri addahu ilaa kada bimacnaa axwajahu waa u dhibaateeyey bidaadi اlmucjama oo aan asa la dhihin yaudhu bidami akri cala alqiyaas wa yaiduhu bilkasri cala shuduud adan ida aljahu wa axwajahu ilayh marka yuqaalu adahu saasaad leedahay ayb wataasicu waxaa kamid wataasicu minhaa rama weeyaan yuqaalu waxaa la yidhaahdaa rama albinaaa dhismihii ou hagaajiyey ou dhamaystiray rama albinaa walamra yarumuhu bidami cala alqiyaas haddii yarumuhu ku timaado wa yarimuhu yaa la yihahda bilkasri cala shuduud raman wa maramatan waa laba masdar raman masdar caadi ah wa maramatana masdar miimi ah idaa aslaxahu hadduu hagaajiyo rama alamra tarmiim hadda waxaa la yihahdaa rama ramama haddii ay ka timaado tarmiim baa masderkeeda u noqonaya tarmiim waxa weyaan waxaw gurigii oo la dayactirayo hadaa rabta af soomaaliga saxda ah, tarmiim dayactirin waay marka labadaba isku baro walcaashiru minhaa waxaa kamid e eh, sara ayaa kamid e eh. yuqaalu waxaa la yidhaahdaa sara daraahima daraahimtii buu macnaha dhex dhigay boorsadii sara daraahima yasuru bidami cala alqiyaas wayasiruhu bilkasri cala shuudi saran idaa wadacahaa fi sura sura macnaha waxaa weeyaan ay fi kiiskaas marka ha noqdo midka suunka oo raacsan ha noqdo ama boorso gooni ah surada waa un boorso isaga laqbay wاlxaadi cashara minhaa waxaa kamid eh hasha yaa kamid eh yuqaalu waxaa la yidhaahdaa hasha waa daadiyey waraqa shajari yuu soo daadiyey macnaha waxaway ulow ku dhufta geeda markii ariga iyo waxaas aqbada loo daadinay marka geedka waxbaa loogu dhuftaa caleynaa soo daadanay wixii kale aqbadiyaa soo daadanayso marka hasha taasaa la yidhahda yahushu bidami cala alqiyaas wa bilkasri cala shud hashan idaa khabatahu hadduu ku garaaco bicasan ul liyataxaataso usoo daato waataa nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiidkiisii qofka hadduu weyse qaato taxaatu minhu dunuub yani dunuubtii yaa ka daadanaysa maca kuli qadratin marka taxaatiga waa daadashadii wa thaanii cashara minhaa waxaa kamida ah shama shama almiska firif waa facala oo mutacadi a oo mudaacaf ah mutacadi inay tahay mafcuulka loo raacsiy shama almiska yuu ursooday wa naxwahu yashumuhu bidami cala alqiyaas wa yashimuhu bilkasri cala shuduud shaman wa shamiiman idaa akhada raa'ixatahu bixaasati shami haddii uu aada raaxadiisa qaadatid bixaasati shami waxa wax lagu oriyo sanka waay aada leedahay wa aydan xabahu yaxubuhu wa yaxibuhu xaban calaa maa mara can abi xayaan haddii xabadii hore aan ku soo celinno meesha laba iyo tobanka ay ka noqotay yaa saddex iyo tobanay ka noqonaysaa haddii aan idhaahdo carabti waxaa laga maqlay xaba iyadoo yaxibuhu dhehayso haddii aan eh, ay dhacdo khulaasatu lqowl marka facala yafculu baan hadda ka soo baxnay facala yafculu waxa weeyaan afar afar mowdic bay qiyaas noqotaa waa maxay haddii waawiyal faa ay tahay ama caynkeeda ay eh, maxaan ku irahda waawiyal cayni hadday noqoto ama laamteeda waaw ay noqoto ama mufaakhara ay ku tusiso yafculu ku yimaada qiyaasan walaa shahaada lahu midda labaad haddii facala mudaacaf ay noqoto laakiin mudaacafki mutacadi u yahay qiyaas ahaan waxay ku timaada yafculu laakiin shaaday leedahay oo laba iyo toban ilaa saddex iyo toban la gaarsiiye intaasaan kusoo dhamayntaas taas w thaalitثu facala yafcalu waxa weeyaan waa baabkii oo facala ugu dambeeyey waay facala yafcalu bifatxi اlcayni fi اlmaadi w اlmudaarici facala iyadoo maadiga caynteeda furas mudaaricini wadalika marka kanaa kasii hadal yar liwujuudi dawaaci اlfatxi waxaa facala uu ku imaan karaa qiyaas ahaan yafcalu bifatxi اlcayni إذا wujida daacin min dawaaci الfatxi ma hiya اثnaani bas laba weeyaan awaluhumaa kownu cayni اlkalima kelimada caynteeda xarafka dhaxa waay oo noqdo ow laamihaa laamteeda xarfan ay noqoto min axrufi اlcila y xarfan min min axrufi اlxalqi aw xarfan min xuruufi اlxalqi xuruuf اlxalqi haday facala hadday xarf min xuruuf اlxalqi caynta ka gasho ama laamta ay ka gasho qiyaas ahaan yafcalu bay ugu imaanaysaa wahiya ay xuruufu اlxalqi waxa weeyaan sitatun alhamzatu walhaau walxaau walkhaau walcaynu walghaynu waa fii baabi atajwiid yaa lagu soo maray ayib marka haddii uu noqdo ficilkii oo facala ahaa haddii uu noqdo cayntiisa hadday ka noqoto mithaalkeeda waa ku imaan doontaa xarfu min xuruufi alxalqi caynta hadday ka degto ama laamta ay ka degto lixdaas xaraf mid ka mid ah waxay ku imaanaysaa eh, mathalan yafcalu ay ku imaan mathalan sa'ala ka soo qaado hadda sa'ala hamsada cayntay ka taalla marka mudaariceeda yafcalu bay ku imaanay yas'alu ala leeyahay liwujuud xarfin min xuruufi اlxalq markaasaa waxaan idhi malxuuda laysa macnaa dalika annahu kulamaa kaana fii caynihi aw laami xarfu min xuruufi min hadihi اlaxruf macnaheeda lagalama jeedo kulamaa kaana fii caynihi cayni facala facala caynteeda haddii laga helo aw laami xarfun haddii laga helo min hadihi اlaxruf oo lixda ah macnaheedii ma aha yajibu inay waajibayso an yakuuna maftuuxa alcayni inuu ahaado wa inama almuraadu waxa weeyaan annahu laa yakuunu ma noqdo maftuuxa alcayni ila ida kaana fiihi ma fii caynihi aw laamihi xarfu min xuruufi اlxaqi fa wujuudu xarfin xaraf in la helo min xuruufi اlxalqi fii facala laga helo laa yuujibu fatxa caynihi fi lmudaarici ma waajibinaayo mithlu dakhala yadkhulu bidami fi lmudaarici walam yamnac ma reebin wujuudu xarfi اlxalqi fii caynihi kama reebin min dami cayni mudaaricihi cayntiisa in la godo waxaan jeclahay in eh, aada si fiican u fahamtid wax iska sahlan waay hadda cibaaraadkan waxaa lagu leeyahay in caynu mudaarici facala hadday xaraf min xuruuf ilxalqi ay degto oo ama laamki ay ka degto waxa weeyaan yafcalu uu ku imaan karaa haddii laga hela in wujida fii cayni facala xarfu min xuruufi xalqi ulaamihi wuxuu ku imaan karaa baa lagu yiri yafcalu laakiin waajib maaha inuu ku yimaado asoo xarafkii jooga caynta ay ka joogto ama laamtii ay xarfu min xuruuf xalqi ay ka joogto usan ku imaan karin laakiin bilcagsi haddii caynu facala ay xarf min xuruufi اlxalqi ayna ku jirin ama laamtiisa yafcalu maku imaan karo marka fiiri inuu ficilkii facalaha yafcalu ku yimaado shardi bay u tahay inuu xuruf min xuruuf alxalqi ay caynta ama laamta kaga jirto laakiin wujuudu xarfi min xuruuf xalqi haddii cayntii laamtana ma waajibinayo in eesh in la kordhigo oo hadda wuxuu kugu mithaali dakhala hadda cayntii waxaa kaga jira khada min xuruufi alxalqi wa maca mana la kordhigin oo yadkhulu yafculu bay ku timiday marka xuruufu اlxalqi ma waajibiso inuu ficilkii yafcalu ku yimaado oo asagoo ku jira yafcilu ku imaan karaa laakiin ficilkii yafcalu facala kuma imaan karta ilaa idaa wujida xarfu min xuruuf اlxalqi marka macno yaro oo waxaa u dhexeeyo oo muhim ah ayb calaa kuli xaal laysa macnaa dalika anahu kulamaa kaana markuu kulamaa kaana markuu ahaada dhammaanteed fii cayni awlaamihi xarfun min axrufi min hadihi alaxrufi markii laga hela inay noqonay ma aha yajibu inay waajibaysa maaha an yakuuna maftuuxa alcayni oo haddii facala caynteeda ama laamteeda xarfun min xuruufi alxalqi hadday ku jirto waa in la kordhigaa lagu dhihi maayo shardi ma ah oo aydoo joogtaa la godi karaa laakiin facala yafcalu kuma imaan karto ilaa idaa wujida fiihi xarfu min xuruuf xalqi intaas waa lagala jeeda ayib eh, alraabicu minhaa waxaa kamid e eh, maa qiyaasuhu jawaazu اlkasri waاdami macan waa kii kan waxa weeyaan macnaha dhaqaaleyn daba raacin waaye maa qiyaasuhu jawaazu اlkasri waاdami macan fi cayni mudaaricihi mudaarica cayntiisa oo lagu baneeyo facala mudaariceeda oo kasradii iyo damadii lagu baneeyo liwujuudi dawaaciihimaa macan hadii laga helo dawaacidii oo labadaba u keenaysa yacni waxaa laga yaabaa facala mudaariceeda inuu ku banaanaado inaad facala yafcilu tira iyo yafculu inaad tiraahdeed maxaad u leedahay liwujuudi addawaaci maxay tahay markan wa dawaaci jawaazi اlkasri waاdami macan ithnaani labadii maxay noqotay cadamu cadamu daaci waaxidin waaxid in la waayo oo min alxarakaati الthalaath acni waxaan u jeedaa aلdama wاlkasra wاlfatxa hal qeyb waay haddii laga waayo facala saddexdii xaraka wixii keeni lahay facala yafcilu waxay keeni lahay afar shantii mowdic iyo facala yafcilu yafculu wixii keeni lahay oo ayadana aan soo niriyay maxaan ku irahdaa afar mowdic iyo facala yafcalu wixii keeni lahay ta noogu dambeyso xuruuf alxalqi markay ka gaashacaynta laamta ah markii la waaya intaas waxaaba ku banaan caynta facala markaas inad ka godid inaad hoos dhigtidna waa banaan tahay inaad godidna waa banaan tahay laakiin inaad dhigtid ma banaano lannahu haddii kordhigan xarful u baahan yahy fiiri markaan yidhi wa dawaaci jawaazi اlkasri w kasrada iyo damada banaankeeda waxa keeni karo macan inay isla banaadaan labadoodi labadooda inay isla banaanaadaan waxaa keeni kara ithnaani alawal waxa weeyaan cadamu daaci waaxidin waaxid in la waaxidin daacigii eh, in la waayo waaxidin cadamu daaci waaxidin midkii u yeeritaankiisa in la waayo oo min alxarakaati athalaatثi ah xarakaadkii thalaathiga ahaa saddexda ahay daacigooda in la waayo oo lama helin e, facala yafculu daacigeedi lama helin facala yafcilu daacigeeda lama helin facala yafcalu daacigeedin lama helin haddii intii la waayo marka mudaaricaas waxaa kugu banaan yafculu yafcilu yaa kugu banaan midka labaad wathaani waxa weeyaan cadamu shuhrati biaxadihimaa inay midkood aysan mashhuur ku noqonin waxa weeyaan haddii ficilkii dawaaci laga waayo laakin mashhuur bilkasri laa yajuusu damu ama saddexdii baa laga waayey laakinahu mashhuur mashhuur bidami laa yajuusu alkasr marka waxa wey waa shay macquul jiddan ah wa cadamu shuhrati biaxadima ay bidami aw alkasri naxwu yactilhu bاlkasri wa yactulhu bاdami fiiri markan catalahu waxay mithaal u tahay waxa weeyaan lam yuujad fiihi dawaaci alkasri walaa dawaaci اdami walaa dawaaci اlfatx hadda adiga gadaal u laabo oo facala yafcilu goormay imaanaysa ida kaana muctal faa'i bilwaaw aw bilyaa aw muctal cayni bilyaa o muctalaan bilyaa hadda catala intiba ma ah mudaacaf oo laazim ah kan mudaacaf catala hadda mudaacaf mashidna laba xaraf soo laabatayna ma ah marka dawaaci alkasri waa laga waaye dawaaci dami u fiiri haddana facala yafculu goormay imaan jirta idaa kaana muctalcayni bilwaawi aw muctalcayni bilwaawi muctalalaan bilwaawi ou daalun cala almufakhara ama mudaacaf laazim a mudaacaf oo mutacadi a intiba ma aha catala yacni waa walaa kuma jiraan walaa mufaakhara ma tusin intiba waa ka maqan tahay ayib dawaaci lfatxa kuma jirto oo catala yactalu lama dhihi karo xarfu min xuruufi alxalqi uguma jirta laa fii caynihi walaa fii laamihi intii waa la waaye marka waxaa ku banaanaaday mudaarici ina tirahda yactiluhu wa yactuluhu ina tirahda idaa akhadahu wa jadabahu bicunfin wa shidda ayib hadda laakiin waxaa ka maqan haddii midkooda uu mashhuur ku noqdo hadda daraba oo kale fiiri daraba dawaaci اlfatxi walaa dawaaci اkasri walaa dawaaci alfatxi walaa dawaaci dami kuma jirto laakiin maca dalika ijtaharat bilkasri yadribu marka yadrubu ma dhihi karaysid taa waxa weeyaan inaad meesha ku darsatid w wa cadamu shuurati baxadihimaa ay bidami wاlkasri naxw daraba oo kale waad dhihi kartaa daraba ijtaharat baxadihima bilkasri ma dhihi karaysid markan Eh, waxaa ku banaan laba weji wa ilaa hada ashaara bnu malik fi laamyati biqowlihi aynu lmudaarici min facaltu xayثu khalaa min jaanib اlfatxi kalmabniyi min catala faksir aw idmum idaa tacyiinu bacdihima lifaqdi shuhrati aw daacin qad ictazala wuxuu ku yiri caynu lmudaarici mudaaricayntiisa oo min facaltu ka timiday facalay ka timiday xayثu khalaa in khalaa haduu ka khaali noqdo min jaalibi min jaalibi اlfatxi fatxada midkii keeni lahay xuruuf اlxalqi haduu ka khaali noqdo wadalika kalmabniy min macatala midka ficilka catala laga dhisay weeyaan oo catala yactilu marka faksiru aw idmumhu haddii cataloo kale ou yahay hadii min jaalibi اlfatxi wa min gayrihi dawaacidoo dhan hadduu ka maqnaado marka waxaa weeyaan labadii ku banay faksir aw idmum idaa tacyiinu bacdihimaa qaarkood inay cayntoobaan hadday qad ictazala uu fogaado lifaqdi shuhratin aw daacin lifaqdi shuhratin waa la garta aw daacin hadda min jaanib اlfatxi inbuu sheegay aw daacina dawaaci اlkasri dawaaci dami dawaaci alfatxi buu ka marnaaday intaas hadduu ka marnaado laysa fiihi daacin wa aydan shuhra ma jirto intaas hadduu ka marnaado jawiz fi caynihi alkasra wadama cala asawa sida catala yactulu oo kale wa marka intii oo dhan way ku banaan tahay qaala radi wuxuu yiri faclam anahum waxaad ogaataa istacmaluu lugatayni inay isticmaaleen fii alfaadin kahiira alfaad badan mithla ka carasha yacrishu wayacrushu wa nafara yanfiru wayanfuru wa shatama yashtumu wayashtimu wa nasla yansuru wayansilu wa calafa yaclifu wayaclufu wa fasaqa yafsuqu wayafsiqu wa xasada yaxsidu yaxsudu walamaza yalmizu yalmuzu wa catala yactilu yactulu watamatha yatmithu wayadmuthu waqatara yaqturu wayaqtulu wagayru dalika mima yatuul hadda waxaa weyaan waa facala oo labadii weji ku wada timid kulligeed intooda hadda macaanida oo hadda carasha waa macnaha waa wixii oo goglay waa nafara waa cararay shatama waa cay nasala waa siibay calafa calfi macnaha waxaa weyaan daaqi uu siiyey fasaqa waa iska macruuf xasad waa ma lamaza yalmizu weylun likuli humazatin lumasa waa xantay weyan catala yactulu waa haddaan soo sheegayno jadabadi waa damatha waa damthi waa xayd وقتل يقتر yaqturu wa yaqtiru waxaa weeyaan waa wixii uu isku cariiriyey w ayb marka intaas hadda waxay mithaal u tahay facala haddii laga waayo ayi dawaaci iyo shuhra haddii laga waayo labadiia kugu banaan marka wax wanaagsan oo loo marjic noqon karo wa wa xaasilu maa fi mudaarici facala facala mudaariceeda xaasilkeeda waxa weeyaan almaftuux alcayni ana cayna mudaaricihi tuksaru fi arbacati anwaac arbacati anwaac hadii muctalfaai bilyaai laga reebo haddii kale shan u noqona wa tudamu fi arbacatin afarna waa la godaa wa tuftaxu fi ma ida kaana fi cayni aw laami xarfun min xuruufi اlxalqi bishardi an laa yakuuna ishtahara bidamin aw kasrin ayb yacni asoo xuruufulxalqi ku jiro waa la kordhigi karaa laakiin hadduu damo iyo kasra ay ay mashhuur ku noqoto asoo xarfulxalqi ku jiraan la aabayeelin xarfulxalqigi dakhala yadkhulu wa yukhayaru fiihi facaladii waa qofki waa loo khiyaar geliyaa bayna adami waalkasri fiima cadaa dalika walam yakun fiihi shayun mima taqadama min addawaaci washuhrati bishardi an laa yakuuna idaa lam yakun fiihi shayءu mima taqadama min adawaaci aw shuhrawaat waa talkhiis fiican waay marka intaasaad ku ogaan kartaa facala hadalkeeda intaas ay ku dhamaatay qofka waxaa la rabaa inaad waxa fahamtid marka hore markaad fahamtidne warqad yar intaad qaadatid aad ku khulaasaysid oo aad tiraa facala goorma yafcilu ku timaadaa facala goorma yafculu ku timaadaa facala goormaa yafcalu ku timaadaa facala ee goormay labadii ku banaan yihiin intaas markaad tasawurtid mid kastaba miithaalna aad u haysatid khalaas facala meel bay kaaga dhacday keliya markaa waxaa lagu kala harayaa in intii shaadka eed kor laga xifdiyo waana adag tahay oo shay nafria in la xifdiyo ibnu maalik intuu sheegayna sida aan soo sheegnay ma dhammaystirno marka waxay u baahan tahay nin shaacir ah oo alfaada kaloo shaadka ah, eh, ah ayadan nadmi geliyo hadhow waxay noqonaysaa shaadka o dhan kor in laga xifdi karo wallahu aclam wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin